asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu waxaynu ku jirnay alfasl alkhaamisa cashar fasalkii shan iyo tobnaad wuxuu ku saabsanaa awliyaa ullaahi wa karaamaatuhum wa awliyaau shayaadiini wa dalaalaatuhum waxaynu maraynay adiladii naqliga ahayd rabbiga rasuul laga maqlay labada magafe ee ku saabsanaa hawliyadii ilaahay wuxuu ku karaameeyey waxaynu maraynay daliilka labaad waxaynu akrinay xadiid yaableh xadiidku waa xadiid qudsi ah nabawi maaha xadiidku markuu qudsi yahay rasuulku raawiyaashuu ka mid yahay alrasuulu min alruwaa isagii baa eebba ka warinaya xadiidkii qudsigaana wuxuu la qiimi yahay xagga rumaynta iyo ku camalfalidda qur-aanka oo kale idan xadiid qudsi oo yaab leh baa u dambeeyey adilada wuxuu ka bilaabanaya xadiidka in rabbi yihi subxaana man cadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi laba dembi oo dembiyaalka bani aadamka gala kamida baa rabbigii waa ka dagaalamaya ee qofka iska khirxiin kara labadaa dambe hadduu ku dhiirado waa isaga qofkaan iska khirxirin karinna labadaa dambe ha ka fogaado mid waa mucaadaatu awliyaa illah dadkaynu tilmaanay ee alimaanu wataqwa ee ba iyo ka cabsi isku darsaday awliyaaullaahi baynu ku magacownay malaa'ig hadday yihiin iyo dad hadday yihiin insi iyo jinni hadday yihiin aladiina aamanuu wakaanuu yataquun awliyaaullaahi bay noqdeen haddaad awliyada eebbe la dagaalanto ulana dagaalanta adoo eebbe dartii ula dagaalamayo oo waxay eebbe dartii u samaynayaan baad kula dagaalamaysa midda eebbe wuxuu idinka duuti qaadan maayo man caadaa lii waliyan faqad aadantuu bilxarbi midda labaadna waa ribada marka qof ganacsada ah oo muslimka xasuuqayo xaqooda burburinayo yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llah wadaruu maa baqiya min alribaa in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu haddaydaan ribo banaanka ka marin fa'danuu bixarbi min allahi wa dagaal rabbiga rasuul hogaaminayaan ku talagal labadaa dembi wey kolka midka xadiidka ribada iyo lala coloobo ilaah awliyadii labada eebo waa ka dagaalamayaa marka haddaadan eeba iska celin karin iskamada celin kartide awliyadiisana banaanka uga mar ribana banaanka ka mar man cada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wamaa taqaraba ilaya cabdii ka gadaal baa rabbi hadlay oo yidhi addoonkayga wuxuu igu soo dhowaado waxaan ugu jacayl badnahay waxaan aniga eebbaa isaga ku waajibiyey kolka markaad eebba rabta inaad u dhowaatid dembi dhaaf iyo janiya makfira ka heshid wixii uu kuu diray la axabba mima iftaragtu calayh wixii farad ah eebba ku kor saaray markaad gudatidna walaa yazaalu xabdi yataqarabu ilaya binawaafic sunnadaa sahlan saddex sababaa u sahlan awalan eebbaaba kugu jeclaanaya wa thaaniyan wixii waajibkeed ka tagto yaa sunnada laga kabayo soonkaaga markuu dhinmo salaadaadu dhinmato sakadaadu wax ka dhinmaan baa eebba wahwa aclam isagoo malaa'igta ka og buuxuu ku leeyahay hal licabdi min nawaafil addoonkayga sunnaha ma samayn jiray yaa rabbi waa samayn jiray sunnihii faralka uga kaba faralkaa u badbaaday idan sunnaha eebba hortii qiyaamo faralkii baa lagu kabayaa faa-iida labaad wey faa-iida saddexaad waxaa wey qofka intuu sunno tukanayo faral ka tegi maayo kolkaa faralkiiba waardiyowta laakiin sunnaha markaad goysid inaad faralka ka tegi doontana hubal marka sunnuhu faralku waardiyeeyaa qiyaamana faradkaa laga kabaa ilaah baana kugu jeclaanaya kolka suna weligaa saalan faidaa axbabtuu marka haddii addoonkii faradkiina uu gutay sunnadiina ku daray aniga eebbe ahaabaa jeclaaday markaan jeclaadana maqalka uu wax ku maqlo aragguu wax ku arko gacmuhu wax ku qabto lugaha uu ku socdaan noqonaya wa kayfa daalika yaa rab sida ishaada iyo dhegtaada iyo gacantaada iyo lugtaada eebba ku noqda waa side waxa wey qofka kan kolkii eebba u jeclaaday maxabatullaahi ku dhacday isagiina maxabatullaahi baa gashay markaa ma raba inuu maqlo wax rabbi raalli ka ahay waa gubanay markii been iyo bulitukiya loo bilaabo bakti waa gubanayaa ma jooga waxaan rabbi raalle ka ahin ma eegi karo ishiisa si lama filan haday mar ugu dhacdo madalaad ishiisu laabanay gacantiisa waxaan xalaal ahayn u qaadi maayo lugtiisa waxaan xaq ahayn ugu socon maayo eebbaa jeclaaday ilaashanaya isna eebbuu jeclaaday sumiyo farad buu gutay intaa wakhtigiisaba kama badna waxaa markaa eebba ku dhaartay kaas wala in saalanii la udiyana addoonkaa faradkiina gutay sunnadiina ku daray oo aan jeclaaday wuxuu iga barya waa siinaya ilaah baa ku dhaaranay waxaan wax macquuloo la garan karo adiga qofaad jeceshahay waxdaysamu u diidi kartaa abadi haddii kale jacaylkaa beena kolka markuu eebba ku jeclaaday waxla waxaad weydiisatana aa ku siinaya sawa uu ku jecel wuxuu waayaana male wixii aad ka magan gashana waa kaa dhicinaya wuxuu xadiisku qariray awliyanimadii aynaadu jeclay ayuu jidkeedii ku tusay awliya maxay ka bilaabataa in faralka eebba uu ku saaray la guto sunnadana lagu daro waxaana u calaamaa alimaanu wataqwa wa fii qowlih nabiga qowlkiisa gudihiisa ayuu awliyadii ku sheegay ama wa fii qowlihi isna waa xadiis qudsi ah oo kii hore lamida wa fii qowlihi qowlillaah eebbaweyne hadalkii gudihii aydan sidii hadalkii hore eebba wuxuu yihi inii aniga eebba ah la as'alu waa u aaraa liawliyaayi awliyadayda haddii lagu tacadiyo anigaa u aaraya kamaa yas'alu laysu libax siduu ugu aaro alxarib dagaalyahana libaxan buu leeyahay geesi ah oo dagaalyahana haddii ilmaha meeshuu dhigtay iyo wixiisa la fargeliyo dunidu kharibaya kolka si aan wax ku garan lainoo sheegay wa ilaa eebiya libax laba laysaga dhiga maaha ee libaxa naqaan marka la farageliyo isagoo umuloo xir degan ilmo meesha u yaalla agtiisa haddii laga dhowaado subax warjefaan naqaanaa caqligeennaa libaxa la socda wa ilaa siduu eebba wax yeelo fa yowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuusiqu wahaaqahu axad suu wax u cadaabo ama wax u xiro wax wax u xiri kara ama u cadaabi kara malow inii aniga eebaa la athaaru liawliyaayi waan u haaraa kamaa yahaaru laydu libax siduu u haro alxarib libaxi dagaalyahanka aw wa fii qowlih nabiga hadalkiisiina awliyadiibuu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama ina lilaahi eebba weyne wuxuu leeyahay rijaalan rag buu leeyahay haween inay ku jiraan suuragal wey waa awliyadii ragga eebba leeyahay lawaqsamuu hadday dhaartaan cala allaahi eebba weyne korkii la abarahum waa ufilarufn oo haddii dadkaas eebba rabo ee raalli ka yahay mid kamida ah, uu yidhaahda eebe magacaagaan ku dhaarta inaad roob keenta saacadda roobki waa la keenay roobki waa la keenay sheeba magacaagaan ku dhaartay addoonkaan caafi waa la cafinaya markaasaa nabiga inoo sheega oo leeyahay inna lilaahi eebba wuxuu leeyahay rijaalan rag low aqsamuu hadday dhaartaan cala allaahi eebba weyne korkii la abarahum dhaartooda u fulinayaa waxay la mid tahay qowlu tabaaraka wa tacaala inamaa yataqabalu allaahu min almuttaqiin kolkay qaabiil iyo haabiil murmeen haabiil uu taqi ahaa qaabiilna shaydaan ahaa ilaa haabiil buu ka aqbalay kolkii laga aqbaluu yihi waa ku dilaya waa maxaad ii dili inamaa yataqabalu allaahu min almuttaqiin eeba inta ka cabsata ayuu warkooda maqlaaw kolka haddaa taqi tahay waxaad ka tuugto waa laga aqbalaya adoon taqi ahayna maxaad isu wareerinaysa wa fii qowli nabiga hadalkiisa uu yihi laqad kaana waxaa ahaan jiray fiima qablakum idinka idinka horeeyey min alumami umadyaalaha waxaa ka mid ahaan jiray naasun dad muxadasuun eebba wax ku dejiyo oo waxa sawaaba iyo xaqa ilaah baa ku hanuuninaya ihaa min allah qalbigoodiiba gacanta lagu haya wixii xaqa ee sawaaba dad lagu toosiyaa ummadihii hore ku jiri jiray ummaddan waa ku badan yihiin laakiin mid shan iyo toba hadduu ku jiro kaa cumar wayuu yihi nabiga hadday badan yihiin warkeed badhaaf midba muu noqdo kii cumar shan iyo toban goor buu ra'yi dhiibtay siduu ra'yiga ku dhiibay waa waxyigiina ku soo degay muwaafaqaatu cumar baa la yiha rabbigiibuu waafaqay tanuu bixiyey markaasaa waxyigiina ka dul yimid laqad kaana waxaa ahaa fii maa quruna dhacdo kaana qablakum idinka horeeyey min alumami umadyaalaha naasun dad muxadasiin wax lagu ilhaamiyo xaqa iyo sawaabka lagu toosiyo fain kaana hadduu yahay fii ummati aniga ummadayda gudaheeda axadun qof fainahu axadka cumaru wey kolkaa cumar weli inuu yahay ma arkaysa wa fii qowli hadalkii nabigana uu ku sheegay calayhi nabiga korkii asalaatu naxari iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu nabiga yidhi kaanat imraa qof waxay ahayd turdicu waladaha ilmo yar oy dhashay bay nuujinaysa socoto weeye qofka ilmana waa wadata ilmihiibay baahi ka dareentay jidkay fadhiisatay qarkiisa ilmihiibay soo furtay naaska afka u gelisay sidaasaa xaaladeeda ahay kaanat imraa qof haweena waxay ahayd turdicu waladaha canugay dhashay mid nuujisa faraad iyadoo canugii nuujinaysa jidka ku nasanaysa waxay aragtay rajulan nin bay aragtay jidka haya calaa farasin faras korkiisuu fuula faarihin qiimi badan faras qurux badan oo qiimi badan oo soconog oo fidhoon uu ninka fuula way jeclaatay marka waxay tihi faraska kan iyo ninkan ku jooga kolba waa boqor canug yar bay nuujinaysaa allow canugayga kanoo kale iga dhig iyaduu qaybka ma oga hoos uma taqaan ninkan faraska fuula laakiin waxaa jabgeliyey manarka iyo muuqaalka waa nin qurux badan oo agaasiman oo boqola oo faras qurux badan fuula alla wiilkayga kanoo kale iga dhig ilmuhuna hadduu dhashay hadal ma gaarin naaska habarta intuu daayey oo ninkii fiiriyey faraska fuulay buu yihi alla ha iga dhig islaantii waa yaabtay riwaayaadka qaarkood saddex goor bay tuugmada ku celisay mar walbana alla igama dhig u kolkii dambe ku soo jeedsatay hadal ma gaarin kamana ay filaynin waa ilmo nuugaya yay tihi waryaa maxaad ii minjaxaabinaysaayo marna markaan tuugoon idhaahdo ninkaa ladanoo kale boqorka alla wiilka ii gaarsii maxaad iga daba imanaysa wuxuu yidhi ninka wax kama ogin boqor daalima oo jaa'ira oo xaqii addoommaha iyo xaqii eebbe labadaba dayaxay oo ahlunaara wey anigaa naar wax ku bali maayo kolkaa yarku waa weyn habarta nafteedana qof sahlan maaha oo qofka warkaa la maqashiiyey ee xanugaan dhashay wey kolkaas sida awliyada loo dhaqo ayaa lagu tilmaamaya faqaalat waxay tihi qofkii haweenay allaahumma yaa allaahumma ilaahow ijcal waladii canugayga ka yeel midla haada ninkan boqorka oo kale faltafata wiilkii waa daymooday ilayhi ninkii boqorka ahaa atiflu yarkii habarta nuugayey ayaa dadmooday wahuwa yurda isagoo marxaladii nugmada jooga qaala wuxuu yidhi allaahuma laa tajcalnii mihla allow kanoo kale hayga dhigin fa nudqu radiiq ilma naas nuugaya hadlidiisa karaamatun waa darajeyn lilwalad ilmahan laga hadliyey baa lagu darajeeyey walwaalid hooyaday dhashayna waa la baray habarta sida loo edbiyaalay darsi baa la siiyey waxaa la tusay madharka iyo muuqaalka macna inuusan lahayn ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yandur ilaa quluubikum marka korkana dhaashdhaasha waxaaba ilaah ku falima dad maan la arkaba subaxdii xiirato qoor jarato dharka iska dhaqdo wax kaa weyaysan qaadato hadar iyo indhakuun ismarisi ilaah waxaas ma cajabgeliya wuxuu dan ka leeyahay qalbiga qalbigaagu nadiif ma yahay oo kufri iyo shirki iyo kibir iyo xasad istustus isla weynaan amraad alquluub waad badan tahay qalbigaaga waxaas ma ka hufan yahay oo iimaan iyo yaqiin iyo run iyo daaco iyo ikhlaas ma ka buuxaa diyaalkaaga maryahaaga ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum aada qurxantihiin tihiin aada qaab walaa ilaa ishaamikum korkiina uu dhusan yahay amuusan dhinta dhisnayn ee dudunsan yahay walaakin yanduru ilaa quluubikum buu ilaah eegaaw kolka fa nudqun radic ilmihii dhashay hadlidiisa karaamatun lilwaladi waalwaalidi wa fii qowlihi ayuu ku sheegay nabiga hadalkiisa fii jurayjin ilcaabidi wa ummih qiso kalaa timid jahligu yaa buu haddaad si kasta u khayr jecesha aqooni waa inay jirto laakiin laba markay kugu kulmaan waa saan u badannahay innaga dadkeena boqol kiiba siddeetan ama sagaashan baa sidaa waa maxay labada inaynu khayr jeclaan ka simanna oo qofaan khayr jeclay oo dadkeennaa ma jiro jahrina waa u badannahay oo khayrkaynu jeclaanay ma naqaan kolkaasaa waxaa dhaca gebidhac iyo qardajeex iyo habagii qofkii khayrna waa raba ma yaqaan markaa ninkan jureyj baa la yihaa nin caabida oo salaad iyo qiyaamuleed ugo-ay laakiin aqoontaa ku yaray hooyadii baa u timid isagoo tukanaya kolkaasay tiri ya jurayj haw yar wuxuu is yidhi habartiiyo salaadda iyo xaq wey haddayan salaada farad ahayn habartaa ka xaq wey adoo sunno tukanayo haddii hooyadaa ku yeerto oo hooya kolkaad hooya tiraa kadib yaa fuqaadu waxay ku murmeen inaad hooyadaa jibto laguma murmin oo waxa sunnaha habarka xaqeeda ka weyn ee markaa salaaddii ma burtay oo dibaa laga bilaaba mase habarta intii hooyii sug la yihaa halkii laga sii wada oo hooyada aad tiri habarta cibaado wey salaadaad ku jirtana cibaado wey laba cibaadana isdhibi maayaan hooya dhaa sii wada salaada ama intaad joojiso ood hooyada raalli ka dhigtid waa tukanayaa ka fasax qaado markaa tuko juraj cilmigaa ma male kolkaasuu macnaha kor u taagay oo allaahuma ummi wa salaatii hooyadii waa ii yeeraysa salaadna waa ku jira salaadaadii miyaan wadaa hooyada miyaan la hadla salaadiiya waadkaasay habartii waa noqotay mar labaad waa tana waa sidii oo kale habartana waa dhashay waa u baahan tahay ma dhaafto isna talaad ma dhaafto sidii oo kale waa ka aamusa mar saddexaadkii yay u timid waa ka aamusa waa sidii shanaad buu ku jira duqdii waa kuula allaahuma laa tumidhu xataa turiyahu wajal muusimaan sidaan hadduu ilaa u dhilooyin la kulmo ninkaan nin dhila arkay weligiis maa ilaahay waa aqbalay duxadii habarta meeshiisi isagoo jooga banu israail la ku sheekaysan cibaadadiisa oo la yidhi juraj wax la cibaadaa la salaada la taqwaa la dhowrsanaana kuma jira banu israa'iil mid dhilaa ma gasho waxay tidhi waa intaan aniga uga tagaayo haddaan u tago kutubaan ka xori karaa ardaal baa la heshiisay waxaa la yidhi juraj ba hadduu ku daymoodo dad iyo dugaag iyo dunya waxaa tahay intaasaan ku siinaya ninku soo hadduu saas kusoo dayaba iska dhaaf inuu talaxuma kula wadaago ama kaa dhilayste dhankaaga hadduu dayo annagaa beese ku siinayno adiga ma leexin kartaa mar waad soo qabaysatay ti indhakuul iyo cadar iyo cusbur iyo dhar khafiif waxay soo doonatay jireen oo ka baxay bareeraha lama degna meel gaara ah. yuu degan yahay roobaa u dhisan meeshaasu ilaah ku caabudaa wuxuu u naxariistaa kawsaarada iyo masaakiinta xoolaha daajinayo uu raashinka iyo weysadiisa waxa ka hara waraabiya degan degayi meeshii bay ugu timid iyadoo markaas abuurmacaada oo dhiig ka soo qabaysatay waxuguftijiara yay u timid jurey xagga isaga jiiday xagga isaga jiiday waxay tahayba madayin kasarnaamusa waa baabaday naagti markaasay hagar bilowday kawsaaradii xoola hadaajinayay mid ka mid ay u tagtay kiibay tiri igu tifji kiibaa ugu tifji waa uraysa kolkay noqotayna waxay tiri ilmahan caloosha ku jira jurays baa dhalay waxaa la layihi caloosha way iska kuusan tahay anagaana wuxuu noqdaa maxaa jira waxaa la dhihi karaa waxa caloosha ku jira wuxuu yahay yaa ha dhashay u kaadi waa la safray subaxay dhashaa la soo wado isagoo meeshiisii ku tukanaya yaa weerar lagu qabtay dhoobadii dhoobadii baa laga fufujiyey isagii baa luqunta lasoo qabtay iyo suufinimo male bilxantaad meesha ugu dhumataa sooma hada weyni waxaana leeyaha lii sheego waxaad alaysay naagtan aad kubsatay canugaana waad ka dhashay wax kale ma yahaysaa intaa soo maaha laba daqiiqa isiiyo laba daqiiqoo fasaxa la siiyey waa weyse qaatay laba ragcadooduu tukay salaada waataan ku tilmaanay teleefon eebba loo diro wey mushkilo markaad aragtid nabiga saasuu yeeli jiray idaa axsabahu amrun baadara ilaa salaa duleed laba ragcadood buu tukaday wuxuu wiilkaana lay keena intaa lasoo dhigay canuggii oo hadda hadha waa naagtii lagu jeensoon la yihi beenta maxaa noogu sheegtay waxay tihi waxaanoo kale waa run kawsarkaasaa dhalay way dayman waaye kan anigiina cidlo waa ku noqon way kawsaarkaasa markaasaa leefleef lagu bilaabay iyo barakaysi iyo ursi gurigii dhoobadahana waxaa la yihi dahab baan kaaga dhigaya dahab baan ka dhisaynaa war dahab umadan lihi dhoobadaydi faaciiduuhu kamaa kaan idan ninkaa shirqoolka lagu sameeyey iyo sida alla u badbaadiyey waa taa awliyadu runtaas wa fii qowlih fii jurayjin ilcaabidi iyo wa ummihi hooyadiis id qaalat hadday ummuhu hooyadii tiri allaahumma ilaahow hadduu ajiib waayo saddex goor laa tumithu igaarkay ha dilin xataa turiyahu ilaa aad ka aragsiiso wujuuhal muumisaad korkooda naagaha ku dheela oo bishimaha guduudsada yaamanka jeexjeexa korkooda ku dheela kuwaas isagoon arkin fastajaaba allaahu ebaweyne waa aqbalay lahaa wadaadii karaamatan isagoo eebbada rajaynaya minhu min allaahi tacaala eebba korahaye ay karaamadu ka timido lahaa jurayj hooyadii uu karaamaynayey wa qaala waladuhaa jurayjun habartii eebbaa karaameeyey oo warkeedii aqbalay wiilkeediina arag sida eebba u karaamayn doono wa qaala waladuha wiilkeedii wuxuu yidhi jurayjuna lama tahamuu goortay ku tuumaysteen liana walada albaqyi nin lamida dhasho garaco inuu minhu jurayj canuga ka yimid qaala lilwalad ilmihii yara arami ee nuugaayey ayuu jurayj ku yidhi man abuuka canug yaa ku dhalay waxaada dhashay un hadal gaarin wey faqaala wuxuu yidhi wiilkii raaciya alkhanaw qawsaarka ariga daajinayo yaa i dhalay wey fanadqu rabiic ilma dhashay oo nugaya hadlidiisa waa karaamatun lijurajin ilcaabid jurajka eeba caabudi jiri waqowlihina eeba wuu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama fii asxaabi ilkaar qoladii godka athalaatha ee saddexdaha ah, aladiina dadka indabaqad ay ku daboolantay calayhim korkooda asakra dhagixii weynaa fadacawullah eebbay tuugeen watawasaluu kolkaasay eebba u dhowaadeen ilayhi ilallah bisaalixi acmaalihim camalkooda kiisiisuu bana bay ugu dhowaadeen fastajaaba allaahu eebbaweyna aqbalay lahum iyaga wafarajaha eebba waa ka fayday canhum xaggooda xataa kharajuu ilaa ay ka baxeen godkii ku daboolnaa saalimiin iyagoo nabad qaba karaamatan darajayn darteed lahum iyaga eebba uu darajeeyey wa fii qowlih ayuu ku sheegay nabiga fii xadiidi araahibi waalghulaam kisuu alraahib waalghulaam saxiixu muslim bay qisadu ku sugan tahay ninkaan nin suufiya oo duur ku jira ayuu ahaa ilaah cidla ku caabuda oo marka ummadda fasaadkeeda iyo qaabdaradeeda uu adkaysan waayey ayuu duurka galay meel buu eeba ku caabudi jiray reerahana waxaa maamula nin falanfalowa ah ee saaxira ayaa maamula reeraha marka saaxirkii baa gaboobay la hadlay wuxuu yidhi aniga waa gaboobay wakhtigeygii waa dhow yahay intaanan qalaf dhihin amaan isku dardarmin xanug laga xula qabiilka oo caqli badan oo waxaan baray markaa wiil baa reerihii laga doortay oo la yidhi kurayda wiilkaasaa u caqli badan falanfallowgii boqorka u adeegi jiray ayaa wiilkii sixirkii u bilaabay wiilku markuu ka tago ninkan saaxiirkaa ee u mucallimkaa ee sixirka ka bara la yidhi ayuu sii maraa suufiga oo meel xidlaha eeba ku caabuda oo jidku maraayo wiilka gurigooda iyo ninkan waxbaree saaxirkaa ah, aa suufiga u dhaxay wuxuu maqlaa suufiga wiilka suufiga wax akrinaya warkiisuna war qiimi badan u yahay yuu wiilka maqlaa kolkaasuu ag jooga wiilkii laba macallin buu yeeshay ninkan suufigaana waxbuu ka barta ninkii lagu ogaana waxbuu ka bartaa wiilkii markii dambe waktiga uu suufiga siiyey baa lagu qabsaday maxallinkii baa tuma oo yihi saakaa lagu soo diray xageed barcigaan u kolkuu noqdo la sii joogana laba cashir buu ka qaataa suufiga yowmiya gurigaa lagu tuma war maxallinka mar hore ku soo daayey xageed ku qarsoonay dhibkii buu sheegay suufigii waxaa tidhaahdaa buu yihi labada reer marka maxalliga kutumaayo uqdiya abbaa soo dayn waayo haddaan ka imid marka maxalinka aad ka tagtay gurigii haddana waxaad aabiyo hooye ku tira maxalinka ay daahiyey maanta cashir weyn baan qaatay haddaan ka socdo sidii buu wiilkii ku mooday suufigiina wuu ka aflaxay waxaa marka wiilka ku dhacay wareer waxaanuu suufiga ka maqlayo iyo waxaanuu ka maqlaya saacirka daa aad u kala fog wuxuu wiilka kala garan waayey labadanka xaq ah kaasa baatil ayaantii dambe jidka isagoo haya kalahaa u socda suufigiina siimar cashir ka qaado saaxirkiina u tag cashir ka soo qaado wuxuu u yimid isagoo bahalweyni ka batay uu jidka taagan yahay la mari la dadkii ka soo horreeyeyna ay jidka tuban yihiin danahoodiina waa ka noqon la'yihiin yihiin bahalkan weyniga badanna waa la dardari laaya wiilkii fursuu helay wuxuu yidhi maaya saaxirka kooda toosan ee xaq ku taagan dhagax buu qaaday wuxuu yihi ilaahu dhagaxa yar baan tuuraya bahalkaa dadka hor taagan baan ku tuuraya haddaad suufiga raalli ka tahay hadhinta baalka haddaadan raalli ka ahayn ee saaxirka raalli ka tahayn hadhimi waayo baalka wiilkii bismillaah intuu yihi uu dhagaxii yaraa tuuray baalkii baa dhintay wuxuu ogaaday wiilkii in suufiga quman yahay saahirkuna khaldan yahay wiilkii waa takharuja waa qalinjabiyey waxay noqotay in loo keenayo dadka indhahala lugahala dhagahala jiran wixii buu alla u bariyaa macluumaadkii iyo asmaalxusnuu ka baday suufiga uu wax ku daweeyaa kolkuu ogaaday in farsamadiisii najaxday uu dadku daweynayey markuu joornaatiya laxa qaada rumaynaya isna gacanta waxaa magaaladii laga maqlay wiil baa jira dadka daweeya oo indhaha fiiqa kolkaa oday indha beelay oo sagaalaha boqorka ku jira mashaawiirta waaweyn ee boqorka garab fadhida baa balaftii maqlay oo la yidhi wiilkaasaa jira odagii baa soo wadhowda wiilkiiba u yimid wuxuu yihi warna ma ii fiiqi karta haddaad ilaah rumayso war waxa ilmaha igu baxayaan waa yeelayaan ashahaadu u qabtay odagii waa islaamay indhihii buu u fiiqay wiilkii hadaw buu og tegay boqorka isagoo indha qaba boqorkii baa yaabay warso adigii maaha indhahadaa haaho ilaah baa ii bixiyey ilaah maxaa la yihaa midka indhahayga bixiyey baa la waxaasna xageed ka keentay wy odagiibaa gara iyo cadaadin intaan sagaalaha kugu daray oon mushaagay arrintii waa kashifantay marka arrintan u taabtay marka middaa wey kolka arrintii wiilkii markii la keenay goobta boqorkii wax walbuu ku dayey mar wuxuu u dhiibay baddu u diray wuxuu yihi doontaan ku qaada markaad moolka tagtaan naga gadiya idinkoo doontii wata soo noqdo wiilkana badda ku tuura meeshii markii la geeyey buu yihi allow kuwan iga kaafi iyagii bay doontii la gadoontay isagoo socduu boqorka u yimi qoladii lagugu diray awe qoladii baddaa xuntay wey ana waa qolo kaleu ku daray badda yaan lala aadin isaga ku gacan sarreeye buurta la fuuru yihi dalada haata markaad tagtaanna ka tuura daladii markii la gelay buu yihi allow kuwan iga filow dhagixii baa la gariiray iyagiiyaa daatoo dhammaaday isagoo soconayo yuu boqorku yimi qoladii lagu daraa wey waa dhammaadeen ana boqorkii marka waa yaabay dilkii baa la teliyey wuxuu yidhi ima dili karaysi haddaadan taxliimtayda qaadanin oo see yeela dadkao dhan isugu yeer meel banaanana ha la yimaado leeb aniga leebtayda ka qaado waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam wiilkan waa dhiman diiday waana la dili kari waayey ilaaha wiilkaanu rabbi ah magaciisa aan wiilka ku toogana markaas leebka igu gal markaasaan dhimana boqorkii raaciyuu noqday wiilkiyaa talinayo marka sidii buu yeeleebkii ilxaydka uu uga dhacay wiilkiina waa dhintay dadkii goobta la keenay aamanaa birabbi lghulaam la yihi waxaa tahay oday male wiilka rabbigiisaan rabnaa kutila asxaabuulukduud sababtay ku timidu markaa qisadii buu sheekha noo taabtay wa fii qowli nabiga hadalkiisa fii xadiidi iraahibi suufigi iyo walghulaami wiilkii wax ka bartay id jaa fiihi markuu xadiidka gudihiisa waxaa ku yimid ana algulaama wiilka rama daaba bahal buu ganay dhagixi allatii kaanad ahay qad manacad mid u diiday aljamaahiira dadweynaha min almuruur jidkii inay maraan ramaaha waa ganay wiilka daabadi bixajarin dhagax famaatad dhimatay wamara annaasu dadkii gudubyey fa kaanad waxay arrintaa noqotay karaamatan darajayn eebe lilgulaami wiilka la darajeeyey kamaa ana almelig boqorkii inta joogay marka xawala wuxuu isku dayey khatla algulaam wiilka dilidiisa bishata alwasaa'il noocyaal badan ayuu midba mar isku dayey falam yuflix odagii wiilka dilidiisa kuma guulaysan xataa ramaahu ilaa wiilka uu ka ganay min jabalin buur shaahiqin dheer walam yamut ma dhiman wiilka waqadafahu wuxuu ku tuuray fi lbaxri badda gudaheeda fakharaja minhu baduu ka soo baxay yamshi wiilkoo lugaynaya falam yamut mana dhiman fakaana daalika arrinkaa wuxuu noqday karaamatan darajayn eebe lilghulaam wiilka la darajeeyey almu'min eeba rumeeyey asaalixi ee subanaw saddex daliilkii u dambeeyey ee naqliga haw maa rawaahu aalaafulculamaa culamo kumayaalkeed waxaay maa rawaahu wuxuu weliyoo sheegay aalaafulculamaa culamada kumayaalkeed ayaa sheegay washaahaduuhu waa arkeen min awliyaa awliyayaal wa karaamaatin darajeeyaal la darajeeyey lahum awliyada tafuuqu ka saraysa alxasra koobid wa min daalika waxaa ka mida maa ruwiya wixii la wariyey ana almalaa'ika eebe malaa'igtii kaanad waxay ahaan jirtay tusallimu mid gacanta gelisa calaa cimraan ibni xusayn saxaabigu cimraan ibnu xuseyn ayaa la ohan jiray malaa'igta isagoo jidka haya sida bani aadamka u salaami jirtay dadkii kale uma jeedo isagu u arkaa malaa'igta salaami jirtay waxaa laga wariyey cimraan ibnu xuseyn jira xun baa ku dhacday baasuuna dishay dakhtarna weyday ayaa saxariirisay marka cimraan kuwaa ku yihi haddaad isgubto waad adnaanaysa halooshuu iska gugubay malaa'igtii baa u imaan wey wuxuu ishabkaa markaan isku dhajiyey ka hor malaa'igta waa ii imaan jirtay saan isu gubay malaa'ig maalag arag baan u dhimanaya dab iyo dawo damba too noqon maayo kolkuu dabkii iyo dawadii iska dhaafayna malaigta baa usoo noqotay wuxuu markii dambe gaaray radia allahu canhu ninkan malaa'igta ay salaamaysay sariirta inuu ka degi waayo calooshiisiina ay soo dhacdo naftiina ay ku jirto oo markaas sariirta inta la duleeliyo meeshaas dhacaanka uu ka socdo markii lasoo booqdo waa imaam weyn saxaabi jaliila wuu oran jiray wax eebba keenay ana raalli ku ah idinkana aydan iga qaadi karin baa i haya orda isaga taga meesha qadarka ayada la booqanayo wuxuu diidaya xoogaaga yar ee suurta dadka usoo uraysa markaasuu oran jiray waa mahadsantihiin wuxuu ilaah keenay anna aan raalli ku ahay idinkana aada qaadi karin baa ihaya horta iska taga saasuu ku dhintay isagoo soconaya bay malaa'igta salaami jirtay karaamo yaab la wey wa min daalik waxaa ka mida ma ruwiya waxaa la wariyey ana almalaa'ika kaanat tusallim waxay gacan gelin jirtay calaa cimraan ibni xusayn radia allahu canhu waxaa kaloo la wariyey wa ana salmaana alfarisi wa abadarda laba saxaabiwe radia allahu canhuma kaana waxay ahaan jireen ya'kulaan kuwa cunteeya fii safxa xeero bay labadooda cunayeen fasabaxat isafxa xeeradii baa subxaanalaysatay farxa darti labadaana cunaysa hadday aragtay oy labadoodu dhacayso aw icaam ama cuntadii sihaa fi sabca xeerada gudaheeda ku jiray ayaa subxaana laystay wa ana khubayban saxaabi jaliilow radia allaahu canhu ee baraalliha ah ka noqde kaana khubayb wuxuu ahaa asiiran mid la qafaalay cinda almushrikiin gaalada reer quraysh ayaa qafaasheeno bimakata bay ku qafaasheen fa kaana wuxuu ahaa yu-taa mid loola yimaad bicinabin inab baa loo keeni jiray uu yaakuluhu cuno oo qoladata inay iyagu dilaan bay rabaan inuu baahi u dhinta ma rabaan markay raashin u keenaan ayay u imanayaan isagoo inab haysto cunaa makana inab male daaif baa u sokaysa kaana yuutaa bicinabin baa loola iman jiray fa kaana yaakuluhu yaakuluhu inabkaasuu cuni jiray walaysa bimaka makana maalintaa ma jirin min cinabin cinab waxaa la yidhaah wa ana albalaa ibna caazib radia allahu canhu canhumaa baa la raba kaana wuxuu ahaa bara dabeecad buu lahaa dadkii la ogaaday buu xadiidkaynu soo marnay ina lilaahi rijaalan law aqsamuu cala allahi la abarahum baraa ka mida kolkaa marka dan adag laleeyahay yaa loo iman jiray warbere adeerow maanta waa yaabbanahay noo dhaaro waa dhaaranaya wixiina waa la fulin jira maalinkii dambe qaadisiya baa lagu dagaalamay dagaalkii baa adkaaday waa la ismari waayey raggii baa go-ay markaasaa gaalada kale food qaadi mayne baraha hanoo dhaartay raggu ku jira baraha loo tegay waxaa la ragna waa go-ay dagaalkiina waa dheeraaday gaaladiina waa la mari laaya adarow noo dhaaro markaasuu yidhi ilaahayow waxaa magacaaga aan ku dhaartay inaad guushana siiso ninka koowaada dhintana aniga aan noqdo hay waad artay galay noqoto faadaa gaaladii lagu qaaday gaaladii waa jabtay barana kow ninkii dhintuu noqdo dhagays kaana wuxuu ahaa bara bni caasib idaa aqsama mar hadduu dhaarto cala allaahi eebbaweyne korkii fii shayin wax la doonaayo istajaaba allaahu allaa aqbali jiray lahu bale xataa kaana ilaa la soo gaaray yowmu alqaadisiya meeshii lagu dagaalamay wey dagaalkii weynaa ee qaadisiya oo uu ku jiro ayaa dhacay aqsama bare waa dhaartay cala allaahi eebbaweyne korkii an yumakin inuu eebba u gacan geliyo almuslimiin dadka muslimiintaa min riqaabi lmushrikiin allow gaalada qoortooda gacmaha naga soo geli wa an yakuuna inuu ahaaduu ku dhaartay awala shahiidin mid kanu horeeya filmaraka goobtii fa kaana arrinkii wuxuu noqday kamaa talab siduu eeba weydiiyey kaw isagaa la dilay gaaladiina luquntoodii gacmaha muslimiintay galeen wa ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu kaana yakhtub sayd cumar markaa waa amiiru lmuslimiin madiina almunawaruu joogaa cidamuu diray arla gaaluu u diray khudbada sidii u akrinayey oo dadkii la joogay ula hadlaayey ayuu yihi yaa saariyata aljabal yaa saariyata aljabal yaa saariyata aljabal dadkii baa la yaabay saariya meeshaan ma joogo madiina la joogaa buur ma jirto wuxuu cumar arka u muuqday qur-aan la tuusay ciidamadii uu diray saariyo waa baanduunihii wey raggaan uu diray asxaabta ee dagaalamaya ninka hogaaminaya hormuudka baa saariye la yihaa markaasuu arkay iyagoo dhan walba inta laga ilhelay muslimiintii laga maray markaasuu u tilmaamaya meel idiin banaan xagga buurtaa jirta buurta fuula haddaa buurta fuushaan gaaladu idin heli mayso haddii kale dhan walbaa laydinka istaagaya waa laydin jaraya madiinuu ka hadlaya kana xaggee jooga meel fog buu jira markaas haariyaa maqlay oo buurtii ku orday oo yihi cumar baa ila hadlaaye oo buurta fuula leh buurtaan fuul raggiisii buurtuu fuulay waana badbaadeen kolkaa saariyana warkii cumar buu maqlay cumarna madiinuu ka hadlay oo seebaka ogeysiiyey wa ana cumara ana cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu kaana wuxuu ahaa yakhdub war buu jeedinayey calaa minbari rasuulillah rasuulkii mimbarkiisa korkiisa sala allahu calayhi wasalama bilmadiina magaalada madiina ku yaal faidaa cumar oo khudbadii wada bihi cumar baa dadka maqlay yaquulu isagoo leh yaa saariyata aljabal war saariye dhanka buurta u carar yaa saariyat aljabal saariyow buurta buur yuwajih wuxuu cumar tilmaamayaa qaa'ida macraka dagaal nin hogaaminaya yuqaalu lahu saariyan la yihaa fasamica saariyatu wuxuu maqlay sawtahu codkii cumar wanxaaza wuxuu u lexday biljeyshi ciidamadii ila aljabal buurtii fakaana waxaa ahaa fii daalika taladii cumar saariyo maqlay buurfuulidii nasruhum gargaarkoodii iyo wanhisaamu adaaihim wanhisaamu acdaa'ihim coholkoodii waa jabeen min almushrikiin wa rajaca saariya isagoo guulaysan gaalo dhameeyey gabagabo wada dad iyo duunyaba leh ayuu soo gadoomay fa akhbara cumar saariya cumar buu u sheegay iyo wa saxaaba intii madiine joogtay bimaa hadalka uu samica saariyo maqlay min sawti cumar cumar codkiisa radia allaahu canhu ilaa raalli ha ka noqdo wa ana alcalaa saxaabi kala ninkii la yihaa ibna alxadrami radia allahu canhu eebba raalli ha ka noqde kaana hala wuxuu ahaa yaquulu mid yihaa fii ducaa'ihi alla tuugmadiisa wuxuu ku oran jiray yaa xakiimu yaa caliimu ilaah wax walba yaqaanow yaa xakiim eebbaha maamulka wanaagsan yaa caliy eebbaha koreeya yaa cadiim allaha weyn intaanu dhihi jir intaanba hadduu yihaah halaaulxadrami waa la yaqaan mar yaa caliimu yaa xakiimu yaa caliyu yaa cadiimu hadduu yihaa fayustajaabu lah wuxuu eeba ugu yeertay ee u danaha waa loo aqbali jiray maalinkii dambe col buu wataa calaa ibnulxadrami marka bad buu yimid colkiibaa badda galay markaasuu afartii jimaac ku dhawaaqay yaa caliyu yaa xakiimu yaa cadiimu afartiisii markuu ku dhawaaqay midna kicibad waa ku lugeynayna kabahoodiina ma qoy waa kana xataa anahu alcalaa ibn xadrami wey khada albaxra baduu jiiray bisariyatin isagoo ilaalo wata iidan macahu isaga la jiray falam tabtal ma gooyin suruuju khuyuulihim fardahay saaraayeen dharkoodii ma qoyin waa laga gudbay meesha xasanulbisri oo taabici ah min aclami taabiciin raggii asxaabta wax ka bartay raggii ugu aqoon roonaa uu ka mid yahay mid baa qoorta u galay war maad idaynaysa ku dayn maayo allaw iga qabo meeshiibuu ku nafaxay meeshii ayuu ku nafaxay wa ana alxasana albisriy xasan albasri daca allaha ee buu tuugay calaa rajulin nin korkii kaana ninka wuxuu ahaa yu-diihi xasan mid dhiba markuu ka hari diiday alluu tugay fakhara mayitan ninkii la hadlaayee murmaayey taagniduu ka dhacay jooguu ku nafbaxay dhulka hadduu ku dhaco la taabtayba naf ma jirto fakhara ninkii dhacyay mayitan isagoo baktiyey fi lxaali isla markiiba ninkan soo socda yaa buu leeyahy reer nakci baa la odhan jiray qabiilkiisa wuu safray meel cidlaa markuu marayo dameer buu ku safray oo isna uu fuulay marka raashinkana uu ku watay dameerka dushiisa dameerkii baa ka baktay ilaah buu wuxuu yidhi yaa rab dameerkii meeshanaad iiga dishay kolkaan noolaan kari maayo dameerka ii noole aan alaabta ku geysta gurigii dameerkaa joogsa dameerkii buu soo waday aqalkiisa markuu yimid ee dameerkii ka degay buu yidhi dameerku waa mayd socda deg deg alaabta uga qaada dadkii baa la yaabay dameer nool bay u jeedaan oo isna uu fuulay alaabtana ku watay markaasuu yihi warma noole anaa idinka oge alaabta degdeg uga qaado ilbiisana la cuni maayo in iska dhaqaajiyo ka qaada alaabta iska dhaqaajiyo meeshaas la gaari maayo naf alaabtaa laga qaaday ilinkaa laga bixiyey ma iska dhexdamee ma socdo wa ana rajula nin min annakci qabiilkaa kamida kaana lahu ximaarun dameer buu lahaa famaata lahu dameerkii baa ka dhintay fii tariiqi safarihi jidkuu ku safraayey gudihiisa baa dameerkii uga baktiyey sidee yeelay fatawada ma weyse qaatay wasallaa ragcatayn laba ragcad buu tukaday wadaca allaha ee buu tugay asakaadka uunkiisa wajalla weynaay fa axyaa ee baa u nooleeyey lahu isaga ximaarahu dameerkiisii waxamala kolkaasuu rartay calayhi dameerka korkiisa mataacahu wayaakadii alaabtiisii uu kor saartay ilaa kayri daalika ma dhammaanaysa intaa kayrkeedo min alkaraamaati karaamayaal kamida allatii karaamada laa tucaddu aan kowlaba la oran karin walaa tuxsa aan la koobi karin walatii karaamada shaahadaha uu karaamada arkay alaafunnaas dad kumanyaalkii baa karaamada arkay bal malaayiin lbashar in badan baa aragtay halkaa waxaynu kaga faraxalanay awliyaa ullah wa karaamaatuhum marka awliyaa shayaadiin wadalaalaatu ka gadaalna farqi weyn baan u baahan doonaa shiikhaayna siin doona u shayaadiin shaydaanyaal awliyadood kamaa yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bianna lishayaadiin shaydaanyaal inay leeyihiin min annaasi dadka awliya waxaa laga yaabaa cibaarada intay noo cusboonaato markaan awliya shayaadiin dhahno in la yidhaha warkan waa war isdiida innaga awliyaallahi baynu naqaanay laakiin awliyaa shayaatiin maynan aqoonin markaa magaxiiba inaan dhibsano oon dhahno maxaa wax shaydaan la jira awliye loogu sheega haddii qur-aankii ay ku jirto bal waxdha fii suurati الnisaa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili اllah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili طaaguut faqaatiluu awliyaa shayaadiin inahum itakaduu shayaadiina awliya kolkaa qur-aankii bay kusoo aroortay kolkaa shayaadiinta iyo awliyadooda arag kamaa yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay biana lishayaadiin shaydan yaal inay leeyihiin min annaasi dadka waxay ka leeyihiin awliyaa weliyaal istaxwada uu shaydaanku adkaadayo calayhim korkooda uu adkaaday oo fa ansaahum uu ilowsiiyey dikra allah eebba weyne xusidiisa wasawala wuu shaydaan qurxiyey lahum awliyadiisa ashara balaayu u qurxiyey wa amla waana u kortay lahum iyaga albaatil baatilkiibuu u kortay oo waxaan dhimanay ayuu u sheegay faasamahum wuxuu ka dhagatiray can samaaci ilxaqi xaqa maqlidiisa ayuu ka dhagatiray wa acma wuxuu shaydaan madoobeeyey absaarahum aragyaalkooda can ru'yati dalaa xaqa tusaalyaalkiisa arkidoodii uu ka ila madoobeeyey oo fahum awliyada shaydaanka lahu shaydaanka maa musakharun loo fudaydiiyey weli awaamirihi talooyinka shaydaanka bay mudiicuun yeelaan yukriihim wuxuu ku booriya oo ku caraabiya bishari balaayada wayastahwiihim wuxuu ugu yeela ila alfasaad qadkiya labka bitasyiini qurxin xataa carafa ilaah uu wanaajiyey lahum iyaga almunkar waxay diintu diiday wuu u wanaajiyey facarafuuhu kolkaasay wanaag u arkeen wanakar wuxuu u xumeeyey lahum iyaga almacruuf wixii wanaagsanaa fa ankaruuhu waa diideen oo fa kaanuu shaydaanka awliyadiisu waxay noqdeen dudda awliyaa ilah eebbaweyne awliyadiisa kuwa ka soo horjeeda wa xarban kuwa dagaalamaya calayhim awliyada eebbe bay dagaal ku qaadeen waxaala laqiin way isjebinayaan minhum awliyada eebe iyo iyaga baa iska soo horjeeda oo isburinaya oo ulaaika awliyadii eebe waalullah eebbay ka weli yeesheen wa haa-ulaa kuwa kana caaduuhu eebbay la coloobeen wa ulaaika kuwa awliyada eebe axabullah eebbay jeclaadeen wa arduuhu ardawhu waa raalligeliyeen wa ulaa awliyada shaydaanka aqdabullah eebbay xarageliyeen wa askhatuuhu eebbay caro geliyeen fa calayhim korkooda lacnatullah maxamed eeboo laga dheeraado shaydaamada awliyadooda korkooda ahaato iyo wakadabuu eebbacaradii walow daharad ha ku khatalmin haba muuqato calaa aydiihim awliyada shaydaanka gacmahooda alkhawaariq arrimo dilaaciya hadada ka andaaru iyagoo duula buuba maaragtay fisama irka ku buuba aw mashal iyagoo socda haddaad aragto calaa sadxilma biyo korkood id laysa daalika arrinkaa ma aha ilaa istidraajan lugoyn min allaahi eebbaweyne xaggii liman caadaahu sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun ayay kamid tahay liman caadaahu dadka eebba la colloobay baa eebba sii lugoynaya waa w cawnan ama waxaanay samaynayaan waa gargaar min ashaydaan shaydaan ka yimid uu liman u gargaarayo walaahu isaga ka oday dhigtay wadaalika arrinkaa liladila tusaalyaal attaaliyati ee soo socota weeye kow ikhbaaruhu eebbaweyne warramidii tacaalaa korahaye canhum awliyada shaydaanka uu eebba ka warramay fii qowlihi ayuu uga warramay waaladiina waxa kafaruu xaqa diiday awliyaa'uhum weliyaalkoodu ataaguutu waxa lagu xadgudba wey yukhrijuunahum waxay ka bixiyaan min annuur iftiinka ilaa dulumaat mugdiyaal bay u bixiyaan ulaa'ika kuwa asxaabu naar naar dadkeedu hum iyaga fiiha naarta gudaheeda bay khaaliduun ku waaraayaan wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiisa gudihiina wuu ku sheegay wuu yihi wayna shayaadiin shaydaamaha layuuxuuna waxay u sheegaan ilaa awliyaa'ihim kuwa la xidhiida ee insigaa ah ee weliga ka dhigtay bay wax u sheegaan liyujaadiluukum inay idinla doodaan buu ugu sheegaya wain adactumuuhum haddaad shayddaanka iyo awliyadiisa warkooda yeeshaan inakum idinka shayddaan iyo awliyadii warkood qaatay la mushrikuun gaalaad tihiin wa fii qowlih eebbaweyne hadalkii gudihii ayuu ku sheegay awliyaau shayaadiin uu eebba yidhi wadkur ayuha rasuuluulkariim waxaad u xustaa yowma maalin an naxsuruhum kulmin doono jamiican dhammaantood annagoo le yaa macshara aljin jinniga jamaacadiisiiyo qad istagtartum waysbadiseen min al-insi dadkii baad iska badiseen wey oo qayb dadkii kamida baa haddaad jinni tihiin duufsateen waqaala awliyaauhum jinniga kuwii la xiriiray waxay yidhaahdaan min al-insi dadna kamid aha rabbanaa yaa rabbanaa inaga rabbiganow isamtaca waa raaxaystay bacdunaa qaarkana bibacdin qaarkii kaleu ku raaxaystay oo sidaa la isugu raaxaystay sidee wey waxa weeye waxaan la qaadaa joorhatada waxbaa lagu daweynayaa laley qadarka manfacada kuwan bani aadamka cuna adigu been baa kuugu sheekeeyeen oo ha ku yidhaahdeeno waa siyaaradii ruuxaanta iyagaa loo galay laakiin iyagaa waxa kan qaatay kolka nafcigooda qaybtiisii garata qaybta jinniga waa maxay atooranimada haddii la yidhi inta la shiray sacab iyo gurbaan la qaatay bakhuur iyo qiiq la shiday la rigeeyey rag iyo dumarba la fariisay la yidhi ihi hala sugo ruuxaanta iyadaa hadlaysa sidii loo bugbaxlaynayay oo mid ruuxa iska yihi raafiqi buraalaanahay wixiina waa sida idan qolana madaxnimo iyo maqlid iyo dabakicid bay dheeftoodu noqotay qolana wixii la keenay ay cunaan kuwaana neefka galana lacagtana qaybsanaayo adalka iyo shaalalkana iyagaa xidhanay saanaa la isugu raaxaysay rabbanaa yaa rabbana inaga rabbiganow istamtaca waa raaxaystay bacdunaa qaarkana bibacdin qaarka kale yuu ku raaxaystay wabalagna waa gaarnay ajalanaa madalkanaga aladii madalka aad ajalta noo qabatay lanaa anaga sidaa markay yidhaahdaan baa qaale eeba yira annaaru maswaakum buraalayaal iyo kuwii khaliifyaalkaa ee u adeegayay annaaru maswaakum saad u dhantihiin tihiin naar baa idin hoya ah minankiina iyo xaruntiina khaalidiina idinkoo ku waarayo fiiha naarta gudaheeda ilaa maashaa allah marmar banaanka laydin geeyo biyo socota maaha wa fii qowlih eebba qowlkiisa gudihii iyo awliyaa shayaadiin ku sheegay subxaana uu eebban yihi waman qofka yaxshu ka leexda can dikri raxmaan eebba weynaha naxariista xuskiisa waa qur-aanka islaamka qofka ka leexda nuuqaayiyo waxaan ku dirna lahu isaga shaydaanan baan ku xiriirinaaw waxaad aragtay xiriirinta shaydaanka waxaa ka horeysa kaleexashada diinta intaad diin haysato ood rabbiga rasuul ku xihan tahay ood cibaado haysato shaydaanku uma imaan karo ina cibaadadii baad ku jirta ilaa aad ku xiriirsan tahay ee kolkaad xarigga eebagoyso kolkaad gacanta kugu dhigayo waman qofka yaxshu ka leexda candigii raxmaan ilaaha naxariista xuskiisa xaggiisa nuqayid waxaan ku dirnaa lahu isaga shaydaanan waan ku dirnaa oo fa huwa shaydaankii baa lahu kii qur-aanka ka lexday qariinun xiriir laa wa inahum shayaadiinta layasuduunahum kuway la xiriiraan ee dadkaa waxay ka awdaan cani sabiil wadada xaqaa wayaxsabuun waxay moodaan kuwan dadkaa anahum iyaga muhtaduun inay kuwa hanuunsan yihiin bay moodayaan qiyaamay markaa war helayaan xataa idaa ja-ana qaala yaa laytow wa fii qowlih eebba weyne hadalkiisa gudihiisuu ku sheegay inaa anaga jacalnaa waxaan yeelay ashayaadiin shaydaanyaal waxaan yeelay awliyaa kuwa hogaamiya yay hogaamiyaan liladiina dadka an laa yu'minuun xaqa rumayn ayaan uga dhignay kuwa hogaamiyow inahum utakhaduu shayaadiin awliyaa weliyaal baan uga yeelay liladiina waxa an laa yu'minuun xaqa rumaysnayn wa fii qowli eebaweyne hadalkii gudihiina awliyaa shayaadiin baa lagu sheegay inahum caasiyaalkii diinta diiday itakhaduu yeeshe ashayaadiina shaydaan yaalbay awliyaaa hogaamiyayaal ka yeesheen min duuni illah eebbaweyne ka soke wayaxsibuun wayaxsabuuna qiro kalow waxay malaynayaan anahum iyaga inay muhtaduun kuwa la hanuuniya yihiin wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiisa gudihii uu ku sheegay awliyaa shayaatiin waqayadna waadirna lahum xaqdiidyada qur'aanaa ah, kuwa la xiriira fazayanuu waa u qurxiyaan lahum iyaga maa waxa bayna aydiihim iyaga ka horeeya wamaa khalfahum waxa ka dambeeya ay u qurxiyaan wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiisiina awliyaa shayaadiin buu ku sheegay wadkur ayuha rasuulu lkariim waxaad xustaa id qulnaa markaa nidhi lilmalaa'ika malaa'igtii waxaanu nidhi usjuduu malaa'igay sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliisa ma ahaane intii kalaa sujuuday kaana ibliis wuxuu ahaa min aljinni inta qarsoon buu ka mid ahaa fafasaqa jinni waa fallaagoobay can amri rabbihi rabbigii amarkii xaggii uu ka fallaagoobay ee afatattakhiduunahu ma waxaad ka yeelanaysaan ibliis iyo waduriyatahu ilmihiisa awliyaa hogaamiyayaal gacala oo jeceshihiin min duuni aniga eebbaweynaa ka soke wahum iyagana lakum idinka caduwun ay col idiin yihiin wallaahu aclam